بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaynu ku jiray waynu soo gaarnay bxamd الlahi taعaalى alsm اlmuctal اlآkhir waynu ka soo baxnay almudaaric almuctal اlآkhir halkana waxaynu ku jiray alsmu almuctal اlآkhir ismiga muctal اlآkhirka ah waa laba nooc oo keliya marka ficilka mudaaric aynu ka hadlaynay saddexdii xarf cilama u lahaa ficilka mudaaric marka saddex nooc buu ah muctalun bilalif ama muctalu laakhiri bilalif muctalu laakhiri bilwaaw muctalu laakhiri bilya saddexdii buu lahaa yascaa yadcuu iyo yahdi asmaada marka loo yimaado waxay leeyihiin keliya laba nooco keliya muctalu laakhiri bilalif way jira asmaada muusa iyo ciisa iyo alcasa iyo alhuda iyo muctamlu aakhiri bilyana wuu jiraa alqaadi addaaci laakiin ma jira ka saddexaad oo ah muctalu aakhiri bilwaawi lama hayo asmaada laguma hayo labadii nooc ee markaa ismiga muctalkaa kii koowaad baynu soo qaadanay waa ismigii aliftuu dambaysay kullu smin aakhiruhu alifun kullu smin mucrabin aakhiruhu alifun laazimat balan magaciisana waxaa la dhaha almaqsuur almaqsuur waa ismi kasta oo mucraba oo aakhirkiisu alif tahay aliftaasina ay tahay laazima mid kelmadda ka tirsan oo aan ka hadhaynin ama aan laga goynin waxaa ka mid ahaa alfata alcasa alada alcida iyo muusa iyo ciisa iyo mustafa iyo kuwaasaa ka mid ah icraabkiisa marka laga hadlayo waxaa lagu qadaraa jamiic اxarakaat aلhalaa xarakaadkii saddexdiiba waa lagu qadaraa damadii iyo fatxadii iyo kasradii sababtuna waxa weeyaan atacadur lanna hadihi اlalif almalsaa laa taqbal اlxaraka alifta noocaasi xarakada ma aqbasho marka litacadur listixaalati taxriikiha oo tacadur loo yaqaano ayaa loogu qadaraya tamriinaadkaasaynu soo gaadhnay atamriin اlأwal cayin اlasmاء almaqsuuraةa fi اlcibaaraat اlaatiya cayin bayaami oo caddee oo gaaru sheeg waa ficlu amrin wey mabniyin calى sukuun faacilku waa qofka lala hadlayo alasmاء maaha faacilkii waa mafcuulkii kuwii la bayaaminayo la cadaynayo alasmاء mafcuul bihi mansuub calaamatu nasbi alfatxa asmaadii almaqsuurata ahay waa la sifeeyey asmaada nooceeyaan caddayna asmaada maqsuurada ah almaqsuurata waa nactun mansuub nacti weeye lanna wuxuu sifaynayaa alasmaa fi lcibaaraati fii waa xarfu jar alcibaaraati waa ismun majruurun bifii waa calaamatu jari alkasra cibaaraadkii alaatiyati cibaaraat yani jumal baa laga wadaa jumlooyinkii alaatiyati wanact majruur alcibaaraati oo majruur ahayd oo fiidu jirta ayaa lagu sifeeyey yufadilu bacdu nnaasi dadka qaarkood waxay door bidaan sukna alquraa inay tuulooyinka iyo miyada degaan ayay door bidaan calaa sukna almuduni inay magaalo ku noolaadaan magaalooyinka degaan ayay ka doorbidaan marka tooraa la doorbidaya kuwa waxay dooranayaan waa toore sukna alquraa bay doorbidayaan ta laga doorbidaya ee ay labada nacayaanna calaa baa la gelinaya calaa sukna almudun waayahay yufadilu bacdu nnaasi waxay doorbidaan sukna اlqura calى sukna اlmudun yufadilu waa ficil mudaarico marfuuca bacdu waa faacilkii bacdu waa mudaaf annaasi waxa la dhaa wey mudaafun ilayh oo inoogu iman doona juskan labaad in ku jiro sukna waa waxay door bidayeen mafcuulu bihi mansuub wa calaamatu nasbihi fatxaة muqadaraة calى اlأlif manaca min duhuuriha التacذر suknaadu waa muضاaf alqurana waa muضاaf ilayhi majruur muضaaf ilayhi wa la hah inoo soo socdo waana majruur wacalaamatu jarihi kasraة muqadaraة calى اlأlif manaca min ظuhuuriha الtacaduru calى wa xarfu jar suknaa sm majruur bcalى wcalaamaة jarihi kasraة muqadaraة calى اlأlif manaca min ظuhuuriha الtacaduru sukna waa muaaf almudunina waa muaaf ilayhi majruur sukna almuduni waa calaamatu jari alkasr asmaada maqsuurada ee halkaa ku jirta haddaad ka soo saarto waa sukna iyo alqura iyo suknaada labaad wey intuba waa maqsuur lannahu mid waliba waa ismun mucrabun aakhiruhu lifun laazimatun suknaada hore waa mansuub fatxadii waa muqadar suknaada labaadna waa majruur kasradii waa muqadar alquraada lafteeduna waa majruur kasradii waa muqadar fii xulwaan magaalada xulwaan laydhaa mustashfaa ayaa ku sugan isbitaal baa ku yaala liamraadi ri'atayn xanuunada sababada ku dhaca ri'atayn labada sabab xanuunada ku dhaca n loogu talagala lagu dawey liamraadi riatayn ria baa la dhata keliya ria halkana waxaa ku jira mustashfa halkaasi waa marfuuc waa marfuuc mubtadaay araabka noqonaysaa laakiin qaacidadeedii fududaydeen kitaabka koowaad kusoo marray way khilaafsanta lann mubtadaha inagu waxaan kusoo dhiganay inuu yahay ismun marfuucun fii wal jumla halkan awal maaha dhexdaynu ku jiraa lamooda laakiin fii xulwaan fii xulwaan marka jaara majruurka muxuu ahaa la horraysiiyo marmar buu mubtadu xagga damba mara oo waxaad odhanaysaa fi lmasjidi rajulu lilaahi alxamdu lilaahi alxamdu dee waxay ahayd alxamdu lilaahi fi lmasjidi rajulu waxay ahayd arajulu fi lmasjidi arajulu fi lmasjidi fi kitaabi faaidat waxay ahayd alfaa'idatu fi lkitaab imaam waa mubtadu xaggaa damba maraa marka mustashfa calaa kulli xaal waa marfuuc waa mubtada marfuuc wa calaamatu rafcihi damatun muqadaratun cala alalifi manaca min duhuuraha tacadi almustashfa makaankii istishfaaga laga dalbayo wey makaanu listishfaa makaanu alab shifa meeshii caafimaad laga raadinayo alkharibaatu dhulka qashinka gidaafada iyo lagu shubo mahjuurka ah ee laga tegay baaba'san alkharibaat mawa lbuumi waa hoyga shimbiraha albuumka la dhaa albuum mufradkiisa waxaa la dhahaa albuumatu albuumatu ciyowga w shimbirka ciyowga la dhaa shimbirinna waaweyn weyn oo waxay idhaahdaan indhihiisu inta badan ma dhaqaaqaan midig bidix maalan uma jeestaan way joogaan raqabada keliya qoorta unbuu wareejiyaa halkii wayusha marna dhinaca geyn lahaa aggaa ka eegi lahaa marna dhinaca kale ka eegi lahaa indhihiisu inta badan ma dhaqaaqaan raqabadunbuu dhaqaajiya isagoo sii jeeda haddaad xagga dambe uga wareegto qoortunbuu sidaa usoo wareejina isagoon soo jeesa agga kale sidii ay caag tahay ma garanaysa aggaa unbuu soo jeedinaya wejiga wuuna sii jeedaa albuma ladhata mufradkiisa takliya alkhirbaanna waxa weeye jamcu huraabi huraabkii qur-aanka lagu sheegay weeye qambaar baa la dhaha ama tuke alkharibaatu mawa albuumi ciyowga ama ciyowyada marka la jamciyo miyaha hoygooga weeye walqirbaani iyo quraabka ama tukaha marka halkaana waxaa ku jira mawa alkharibaatu waa mubtada marfuuc mawa waa ism maqsuurda khabarun marfuuc calaamatu rafci damat muqadarat cala alf manaca min duuraha tacad man alaba alculaa qofkii rabaa darajo sare sahira layaali wuxuu u soo jeedaa habeen habeenuu usoo jeedaa uu seexan waaya uu ku dadaalaa siduu u gaari lahaa darajadaasa dadaal buu sameeya wanalaba alculaa sahira layaali ya marka alculaa ayuu u jeedaa waa mafcuul bihi mansuubu alaba uwa alculaa waa mafcuulkii waa wuxuu dalbay mafcuul bihi mansuubu calaamatu nasbihi fatxatu muqadaraة calى lali manaxu dura tacdib alayaali darsiga soo socdayad wey aliqtisaadu sabiil اlghina iqtisaadku ama eh, dhaqaalaha farsamaysiga wax la dhaqaalaysto waxaad haysato la dhaqaalaysaa sabiil اlghina waa wadada loo mara qarinimada alghina sabiilu waa muaaf alghina waa muaaf ilayhi majruuru calaamatu jari kasrat muqadaraة cala اlأlf manc min dura tacadur ishtara اlqasaabu hiliblihii wuxuu soo iibsaday hiliblihii ثalaaثa muda saddex midiyood ayuu soo iibsaday muda jamcu mudyatin mididii weeye marka ثalaaثa ishtara waa ficlu maadi alqasaabu faacil marfuuc ثalaaثa mafcuul bihi mansuub ثalaaثa muطaaf muda muطaaf ilayhi majruur وcalaamaة jarihi kasraة muqadaraة calى اlأlf manc min duura tacadur waayahay asmaada kale halkaa kugu qoray alhuda aldikra almuna alrida alqura waad arkaysa asmaa maqsuura inay tahay wuxuu ku leeyahy marna marfuuc ka dhig marna majruur marna mawsuub wax iska bedelaya akhirkooga ma jira tamriinka icraabka namudaj saqaa nada dharabkii wuxuu ku soo daatay dhibicii roobku cala alazhaari ubaxa korkiisa ayuu ku daatay saqaa ficlu maadi mabniy cala fatxi annada faacil marfuuc bidama muqadara cala alf manac min duhuuriha tacadur waa inaad ku darto cala xarfu jar alazaarina majruurun bicala wcalam jar alkasra alkasra yani aaahira buu ka dhigan tahay kasrada muuqata acrib iljumla alaatiya laa tattabic alhawa hawadaa raaciniyo naftaadu waxay jeclaato laa xarfu nahyin wajasmin tattabic ficlu mudaaric majsuumu bilah anaahiya wacalam jasmi asukuun alhawa mafcuulu bihi mansuub laa tattabic anta adigu ha raacin alhawa mafcuulu bihi mansuub calaamatu nasbihi fatxatu muqadaraة cala lalif manha min duraa tacadud alfawdaa nidaam darada ama nidaam la'aantu mufsidaة lilacmaa shaqooyinka yani waxa weeyaan way fasaadisaa alfawضى mubtada marfuuc calaamatu rafci damaة muqadaraة calى اlf <clears throat> manc min duhuriha tacadud mufsidatuna waa khabar marfuuc calaamatu rafci dam للأعمال اللام حرف جر الأعمال اسم مجرور باللام وعلامة جر الكسر الحمية cuntada oo laska maaragta aan laisku badin la farsameeyo mararka qaarkood la iskaajeeyo naaficatun waxbay tartaa way anfacdaa lilmardaa dadka buka alximyatu naaficatun lilmardaa alximyatu mubtada marfuuc naaficatun khabar marfuuc للمرضى اللام حرف جر المرضى اسم مجرور باللام وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر المرضى واسم مقصورة الفوضى واسم مقصورة الهوى كذلك واسم مقصور almanquus waa axwaal craabi waa ismigii labaadee muctalulaakhirka almanquus baa la almanquus wuxuu hi alamila fara aljaani fara wuu u cararay aljaani kii wax geystay intii dembiilaha ahaa cadala alqaadi qaadiga cadaalad buu sameeyey naada almunaadi kii dhawaaqayay baa dhawaaqay yandamu wuu murugoon uu murugoonaya ama uu murugoon doonaa albaaqi ama uu murugoodaa sida caadigaaba albaaqi kii daalimka ahaa qofkii baqiga iyo gardarada iyo dulmiga sameeyey wuu ka nadaamoon doonaa waxaa ku jira halkaa alqaadi aljani aan ka bilaabo aljani alqaadi almunaadi albaaqi ayaa ku jira waayahay markaa ismigaasi waxaa u dambeeya xarfu cille ayaa u dambeeya oo alyaa waxaa la dhahdaa ismiga ismi kasta oo mucraba oo aakhirkiisu uu ya yahay yadaana kasra ay ka horayso kasra waa shardi waa inuu ismi yahay waa inuu mucrab yahay waa inuu aakhirkiisu ya yahay yadu waa inay tahay laazima ya kelmadda ka tirsan tusoo kusoo biirto lasoo geliyo la xidhiidha waa inayna ahayn qablaha kasra kasrana waa inay ka horeyso kasra kullu smin mucrabin aakhiruhu yaaun laazimatun qablaha kasratun ama maksuurun maa qablaha waxaa la dhaha almanquus alqaadi addaaci alraaci alhaadi manquus wey ismiga iyo adalaya manquuska ah. marka la godayo xaalatu rafci taagan yahay damadu waa muqadar damada waa lagu qadara marka halkan imika fara aljaani cadal alqaadi almunaadi albaaqiya dhammaantood kelmadahan manquuska waa wada faacil ficil baa ka horey fara iyo cadala iyo naada iyo yandam faacil marfuuc wa calaamatu rafcihi damatun muqadaraة calى اlyaa manac min uhuuriha iqal wowda iyo yada xarfcilaa maxaa wa loogu qadari jiray iqal xuruufulcillo waa saddex alifta waxaa wax loogu qadaraa tacadur lama xarakayn karo wowda iyo yadu maaha lama xarakayn kara maaha waa la xarakayn karaa laakiin xarakada culays bay keenaysaa xarakaadka qaarkood bacdu lxarakaat way culus yihiin kadamati waalkasra bacdu lxarakaatna way fudud yihiin kalfatxa marka kuwa culus baa laga daynaya lanno iqal bay keeneen damat muqadaraة calى اlya damadii waa lagu qadaray yadaas aakhirka fadhida manac min ظuhuuriha iqal waxaana diiday inay fadxadaas inay damadaasi daahirto oo ay ka muuqato kelmadda akhirkeeda oo la godo aakhirka waxa diiday iqalka ay keenayso karaahatu iqal yani culayska ay keenayso iyadoo laga yani maarsa laga cararayo ayaa laga daayay damadii xabastu qaybta labaad xabastu aljaaniya xabastu waxaan xidhay ficlun wa aljaaniya kii waxgeystay ee dembiga galay mafcuulun bihi mansuub wa calaamatu nasbihi alfatxatu اaahira maxay uga daahirtay fatxadu sababta ya loogu qadari jiray xarakaadka maxay ahayd iqal mahayd culays baa laga cabsanaya halkan culays ma jiro lianna alfatxata khafiifa in la fadxiyaana la maraa fatxadiina waa khafiif aarakaat ba arakaadka ta ugu fudud wey xabastu ljaaliya halkan iqal ma jiro marka waa la ska adxinaya naxtarimu waxaan ixtiraamaynaa oo ficil mudaaric marfuuca faacilkiisuna waa nax annagu waxaan ixtiraamaynaa alqaadiya mafcuul bihi mansuub wa calaamatu nasbihi alfatxa alظaahira samictu waxaan maqlay almunaadiya daanu kitaabku adxinayn markuu arkayna waa inaad adiso samictu lmunaadiima samictu lmunaadiya xarakadaasaan ku leeya waa saas marka la waqfiyaa la odhan karaa samictu lmunaadi xaalatu lwaqfiga waa la odhan karaa laakiin samictu lmunaadiya samictu waa ficlu wa faacil almunaadiya mafcuulu bihi mansuuba calaamatu nasb alfath yakrahu nnaasu dadku waxay nacaan albaaqiya qofka aalimka ah ama gardarada badan dadku way neceb yakrahu ficlu muaaricun marfuuc calaamatu rafci الناas فاacل مرفوuع وcلaamaة رفع الضم الbاغية مafcuuل bه maنصوب وcalaamaة نسبha الفaتحaة الظاahiرة way muuqataa فaتxadii waxay u ظaahirtay wixii laga cararaya ama laga baqayay la diidanaa ayaa jiray meesha ثiqل baa loogu qadari jiray وlaysa هuنaaka ثiqل في الفaتحة فaتxadu ثiqل ma laha alfatxaةu akhafu اlxarakaat walihaada tadharu calى aakhiri alsmi almuctali bilya wacalى aakhiri alficli almuctali bilwaaw oo bilya ficilkii muaaricna waynu soo maray awooda iyo yada way ka daahiri jirta lannu iqal ma jiro waa ismi yaleh fadxadu waa inay ka daarto alfatxa daa'ima alwaawalya way ka daahiraysa labartu waxaan fiiriyey ila ljani qumnaa waan istaagnay ijlaalan weynayn darteed lilqaadi aan weynaynayo asraytu waxaan u dhagraareeyey ila lmunaadi cala albaaqi qofka daalimkaa ayaa taduuru dawaa'iru balaayooyinku iyo dhibaatooyinku isagay ku dambeeyaan isagunbay kusoo wareegaan oo akhiiran isagay ku dambeeyaan oo halaagsana dulmigii uu dadka u geystay darteed cala albaaqi taduuru dawaa'ir addawaa'ir calayhim daa'iratu saw waxa weeyaan yani maarta maxaa la dhaha waa dhibaatada sidaa u wareegaysa maalinba mid bay qofbay ku maqan tahay ya balaaya intay kaa maqan tahay khayrkaabay ku maqan tahay qofbay ku maqan tahay dabeedna akhiiran waxay kusoo dambaynaysaa kii dadka dulmiyi jiray fikirdarada samayn jire cala albaaqi taduuru dawaa marka cala albaaqi icraab waxaan u jeedaa nadartu ila aljaani nadartu waa ficlu wafaacil ilaa wa xarfu jar aljaani ismu majruuru biila wacaalaamatu jarhi kasratu muqadaraة cala alyaa manaca min duhuuriha iqaw kasradii waa la qadaraya lanna culays ba keenaysa ila aljaaniyi ila aljaaniyi culays bay keenaysa waxaa ka fuda ila aljaani qumnaa ijlaala lilqaadi allaamu xarfu jar alqaadi ism majruur biاllaam wacalaamatu jarihi kasraة muqadaraة cala اlyaa manaca min ظuhuuriha iqal asغaytu ficlu wa faacil waxaan dhegaysta ilaa xarfu jar almunaadi ism majruur bila wacalaamatu jarihi kasraة muqadaraة cala اlyaa manaca min ظuhuuriha iqal clى اlbaغi ism majruur bclى wcalaamaة jarihi kasraة muqadaraة cala اlyaa manaca min ظuhuuriha ahiqal ismigan almanquus waa ismiga ay aad u dambayso alqaadi addaaci aljaani almunaadi araaci ismigaasi icraabkiisu saddexdii xaaladood ee ismiguba marayu maraya in la godo oo uu marfuuc yahay iyo in la nasbiyo oo uu mansuub yahay iyo inuu majruur yahay maxaa lagu qadaraa saddexda xaaladood maxaase ka daahira laba xaaladood waa lagu qadaraa xaalad keliyana xarakadu way ka daahiraysa xaalatu nabiga marka la nasbinayo xarakadu way ka daahiraysaa sababtuna waxa wey likhifatiha fadxadu way ka daahiraysaa lanna khafiifa labada xaaladood ee kale xaalatu rafciga damadii lagu godayay waa lagu qadaraya xaalatuljarka markuu joogana kasradii lagu jarayay waa lagu qadaraya limaada liannahumaa aqiilataani cala lya laku culisiy markaasaa laga dhaafaya laga daynaya waa icraabkiisuna waa intaas marka ismiganoo kale waxaad u baahantay keliya laba arimood inaad fahato sida khulaasadaba loogu soo koobay arin waxa weeye in mxuu ahaa wuxuu yahay ta ismiga maqsuurka aad garato manquuska almanquus iyo maqsuurkii iyo asmaada kale inaad kala garato in lagu tacriifiyo almanquus ood fahanto midna waxa weeye icraabkiisa in laga hadlo oo keliya qaacidaday culimmadu ku sheegeen waxay dhahdeen almanquusu huwa marka horeyse muxuu yahay kullu ismin ismigaasoo mucrabin kaasoo aakhiruhu yaaun aakhirkiisu yayahay yaadaasoo laaimatu laaima aakhiruhu yaaun laazimatu laazima macnaa dalika kelmadday ka tirsanta maaha yaa lala soo xidhiidhiyey maaha iminka maala muxamed ama ah, kitaaban idhahda kitaab haddaad kitaabii tidhaahdo akhun haddaad akhi tidhaahdo baytun haddaad bayti tidhaahdo maaha yadaasi ya laazima maaha waayaa kelmadan la soo xidhiid yahdii mufano oo kale yadayni iyo kitaabayni iyo qalamayni laazim maaha lanna waa alif isku bedeshaa mararka qaarkoodoo kitaabaani iyo yadaani iyo qalamaani bay noqotay yahdii alasmaa alkhamsa ku jirtay abi fulaanin iyo abi hurayra akhii cabdillaahi sa'altu can akhii cabdillaahi yada ku jirta asmaa amsa abuuka akuuka marna abiika akhiika bay noqota maaha iyaduna laazimaha lannu marna abuuka baa ladha wowba isku bedeshaa marna abiika baa ladha yaba isku bedeshaa mar abaaka calaa kuli xaal yada ism manquusku waa ya kelmadda ka tirsan oo laazima sidaa ula socota w araaci araaci lama idhaa haddaad tiraada waxaa lagu odhanaya yadii baad xadaftay addaaci addaaci maya haddii addaaci laydhaana waxaa la odhanaya yadii baa la xadfay yadii baa laga tuura marka waa yaau laazimatu kelmaday ka tirsanta yaadaasoo maksuurun la kasriyey maa qablaha waxa ka horreeya waa shari waxa ka horreeyana waa inuu hoos tegaya alraaci almunaadi haddii maala la sukuuniyo sida dabyun oo kale dabyun yaabaa u dambaysa ismiga waa yaa laazima laakiin waxa ka horeeya maksuur maaha waa saakit ma aha manquuska kama tirsan tuqadaru damatu wlkasratu labadaa xarakaa lagu qadaraa calaa akhiri manquusi manquuska akhirkiisa damada iyo kasrada fii xaalatay alrafci wاljari marka labadaa xaaladood la joogo ama nasbu marka xaalatu nasbi la joogo fayakuunu nasbuhu wuxuu noqdaa bifatxatin fatxa lagu nasbi adxadaasoo daahiratin cala alaakhiri ama cala alya ka daahiraysa aakhir xaalatulfadxaalatu nasbiga fadxadu way ka daarta labada kalena waa lagu qadara marka la qadara sababta loogu qadaray waa iqal markay ka daahirta fadxaduna sababta uga daahirta waa khifa iyo cadamu iqal culayskii baa jira tamriinaat cayin alasmaa almanquusata fi lcibaaraat alaatiya asmaada manquuska ee cibaaraadkan ku jirta bayaami raab kuma laha halkan laakiin ka soo saaroo garuu ku leeyahay ka soo saar ismi manquusa wey takuru fi riifi riifka iyo miyiga waxaa ku badan almaraaci alkhisbatu dhulka daaqsinta ah xooluhu daaqaan ee barwaaqada ah ayaa ku badan riifka almaraaci jamcu marca almarca waa halkii xooluu daaqaan almaraaci alkhisbatu takuruda faacilkaygi wey marka damadii waa lagu qadaraya almaraaciyu lo odhan maayo almaraaci nactiga laakiin raaca waad godaysa alkhisbatu way ka daahiraysaa iyada damadii takuru lafaaci abeesooyinku waxay ku badan yihiin fii saciidi misr masar saciidkeega januubka qaybta saciidka la idhaahdo ayay ku badan yihiin tauru aacilkeygu waxa wey ficilkaas aacilkiisu alafaaci jamcu afca marka waa ism manquus damadiina waa lagu qadar biraaci tasluxu raciyatu tasluxu raciyatu raciyadda iyo shacabku wuxuu ku hagaagaa biraaci bisababi raaci bisalaaxi raaci ayaa maarata markuu raacigu uu yahay ma garanaysaa bisalaaxi markuu raacigu saalix yahay mas-uulku markuu qof wanaagsan yahay ama isagu islaaxo ayaa kuwa kalena ay hagaagaanoo shacabkuna u toosa biraaci bisabab raaci madaxweynaha sababtiisa tasluxu araaciyatu shacabkuna ku hagaaga marka biraacidaas u jeeda albaa xarfu jar araaci ismu jurwin bilba wacalaamat jari kasratu muqadaratu cala lya manca miduura iqa biraaci waa lagu qadaray yucdaru waa loo cudur daaraa asaahi aw naasi qofka sahwiya yar hilmaama aw naasi ama ilaawa idaa akhطa markuu gafo waa loo cudur daara sahwi nisyaan buu ga dhacay walaa cudra cudurdaar ma laha lilmutamaadii kii ku madax ee ku adkaystay fii dembi dembiga ee ka joogsan markii la waxaan waa khalada ka joogsan waaye kaasi cudurdaar ma laha qofka ilowsanaaye marka loo sheega la dha waxaan sidaa maarta xasuusta ee ka joogsada kaasaa loo cudur daaraa buud yucdaru assaahi ka sahwisan aw innaasi ama ilowsan waa loo cudurdaara idaa akhطa walaa cudra lilmutamaadii kii ku madaxadayga ee ku adkaysta fii dembi dembiga cudurdaar mala asmaada ku jirta ka soo saara ee muxuu ahaa manquuska waa assaahi iyo annaasi iyo almutamaadii alqalad saami ujeedada aadka u saraysa min alxayaat ee nolosha laga leeyahay an taciisha waa inaad noolaato saciidan adigoo habi ah oo raalli ah noloshaada raalli ka ah inaad noolaato an taciisha saciidan alqalad saami min alxayaati an taciisha saciidan manquuska halkaa ku jira waxa weeye asaami min asumuw culuwig waa marfuuc lan alqaradu oo mubtadaa buu sifaynaya qaradkii ujeeddadii hadafkii asaami sareeye waa nacti marfuuca oo calaamatu rafci damat muqadarat cala lyaa manaca min duuriha iqa laa yamanu linsaanu cawaadiya zamaan laa yamanu linsaanu insaanku aaminka ma ah cawaadiya zamaan wakhtiga dhibaatooyinkiisa yaa aaminka ma ah dhibaato iska iman karta mararka qaarkood qofku aan u filanayn xawaadiya daas ujeeda laa yamanu laadu waa naafiya yamanu waa ficil muaaric oo marfuuca alinsaanu waa faacil marfuuc cawaadiyana waa mafcuulu bihi mansuub marka haddii ismiga manquusku mansuub noqdo fatxadu waa ina ka taarto xawaadiya waayo tamriinka labaad ضع الأسmاء الآتية في جمل مفيدة بحيث يكون كل منهما مرة فاعلا ومرة مفعولا به ومرة مجرورا بحرف جر الليالي الداعي المصلي المعالي المباني dhammaantood waa wada manquus wada kasta waa manquus marka isku day inaad jumlooyin kala duwan geliso marad masalan faacil ka dhigto marfuuc ka dhigta haddaad doonto mubtadaad ka dhigi karta marna aad ka dhigta muxuu ahaa mafcuulun bihi iyo wax lamida mansuub aad ka dhigto marna xuruufuljar oo kale aad soo geliso saddexdii xaaladood mari saddexdii xaaladood markaad mariso waa inaad markuu godan yahay aad ku qadarto markuu kor dhigan yahay waa inaad fadxiso oo ka daahirto markuu xarfujar iyo soo gala ee majruur yahayna waa in lagu qadaro tamriinka afraad wuxuu yidhi haati sman manquusan min kuli ficli min alafcaal atiya ismi manquusa ka soo aado ficilada soo socda ka samey ismi manquus uma dacahu fi jumlai mufiida juml mufiida geli sacaa ismi manquusa laga keeni karaa maxaa loodhanaya asaaci kii soconay sacaa uu orday ama uu socday yascaa qofka ficilkaa sameeya waxaa la dhaha asaaci shafaa maxaa la dhaha ka waxbogsiiye ashaafi baa la soo duadii dadka lagu aqrinay allaahuma shfi anta ashaafi ashaafi marka waa ism manquusa raadiga maxaa la odhanaya alraadi hadaa kii u xanuuninaya maxaa la odhanaya alhaadi namuudaj tamriin fi اlcraab namuudaj alrajul اlqaasi makruuh qofka qalafka ama adagi dadku way necb yihin الرجل القاصي صاحب القسوة المتشدد أو الشديد مكروه waa la necb yahay الرجل مبتدا مرفوع بالضمة مبتدا مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة رجلكي القاصي نعت مرفوع بضمة مقدرة على الياء نعت مرفوع لأنه حسفين الرجل مبتدا آه وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء أما على آخره منع من ظهورها الثقل مكروه نوى خبر المبتدا مرفوع علامة رفع الضمة الظاهر أعرب الجمل الآتية يصعب السفر سفر كو أدقي في الصحاري صحراء إلا سفر الصحاري هي الصحارى لبضوا الله أخري كرم الصحاري مركا لنا محو نقرأ اسم منقوص نقرأ منقوص الصحارى مركا لنا اسم مقصورون نقرأ لبضوا الله أخري وبالفعال والفعال وبالفعال والفعال جمع صحراء والعذراء والقيس اطبع مركا وبالفعال صحاري والفعال صحارى جمع صحراء والعذراء وصحاري صحارى والعذراء عذارى عذاري لبضب waayahay yascubu safaru fi saxaari idinkaa soo icraabi doona tabluqu طayaaraatu diyaaraduhu waxay gaadhaan almakaana bay gaadhaan alqaasiya mise alqaasi idinka soo saarto alqaasiya ama alqaasi midkay noqotaba waxay nacti u tahay almakaana oo mafcuulu ah tabluqu tabluqu dayaaraatu waxay gaadhaan waa faacil dayaaraat almakaana bay gaadhaan alqaasi iyo alqaasiya idinka eh, muxuu ah soo eeg fii waqtin qasiirin fii waqtin bay ku gaadhaan meesha fog diyaaraduhu waqtigoo qasiirin gaaban alwaadi khaiib alwaadi khasiibun togo waa barwaaqo idinkaas way doona insha allahu tacaala halkaa markaa waxaynu kaga baxnay icraabka la idhaahdo alicraab maxaa la odhanaya altaqdiiri alcraab almuqadar ama alcraabu taqdiiri waxaana halkaa inoogu dhan saddexdii nooc ee icraabka lagu sheegi jiray inaynu saddexdiiba soo aragnay alcraabu lafdi waa icraabka koowaad ee laga bilaabo markii horeysa inu icraab bilownayo faacilkao kale iyo mafcuulka iyo icraabi jira icraabkooga wada lafdi buu ah waxay xarakadiisu muuqatee haddii la godayna godaal kuu muuqday haddii la kordhigayo ama la nasbinayo nasbihiisu waxaa lagu nasbinaya fadxadii way muuqatay xuruufuljarka markaan dhigaynay waxay jarayaan kasradii way muuqatay hada huwa alicraab lafdi baa laha icraabka muuqa muxamed iyo kitaab iyo qalam iyo beyt iyo masjid iyo faatima iyo ibraahim iyo icraabkiisu waa lafdi weeyaan yadhab iyo yashrabu iyo yaqraw icraabkoogu waa u muuqda icraabka labaadna waa icraabka taqdiiriga ah nambarka labaad ku jira alcraabu taqdiiri waa muuسى iyo ciisa iyo mustaفى waa ismigii alifta lahaa maqsuur baa ladha waa alqaadi almunaadi addaaci albaaqi kana manquus baa ladhaha eraabkiisu waa labadaas waa asmaadii ficilada marka loo kacana waxa weeye mudaarici baad soo qabanaysaa yascى ama yadcuu ama yamshi isagana icraabkoogu meelaha qaarkood waa muqadar meelaha ay ka daartaan kuwa qaarkood way jira laakiin badanka icraab taqdiiriga halkaa ku jira icraabka taqdiiriga markaa imisaynu ka dhigan waxaa filaya shan baynu ka dhigan lix baa sida caadiga mutamimkaoo kaliya ka dhigaa oo ugu fiican in lix laga dhigo lixdii mid baa inaga maqan shantii kalaynu qaadan ficilka mudaaric saddex nooc weeye oo la kala saaraya kii alifta lahaa yasca gaar baad u sheegaysaa icraabkiisa maxaa lagu godaa maxaa lagu nasbiyaa maxaa lagu jasmiyaa maxaa lagu qadaraa maxaa ka daahira waa inaad gaar u sheeg ficilkii lahaa muxuu ahaa wowda ku bukay yadcuu icraab buu leeyahy waa inaad gaar u sheegto ficilkii lahaa muxuu ahaa ya-da lahaa yamshi icraab buu leeyahy waa inaad gaar u ka saddex ficilkaas wey ficiladu waa saddex ficilkii mudaaric saddex nooc wey asmaadii nebisa nooc bay noqdeen ku alif leh oo muusa iyo ciisa maqsuur la dhahdo iyo ku ya leh alqaadi addaaci oo manquus la dhahdo laba nooco keliya iyagu noqnoqday muctalun bilwaawi muctalun bilalif iyo muctalun bilya imisaynu haysana marka an mid lixaad baa lagu dari jiray tu meelaha inoogu keena insha allahu tacala halkoogaanu ku qaadin doono waa ismiga laydhaa kitaabii iyo qalami almudaaf ilay almutakalim kitaabii qalami sadiiqii beyti masjidii daari ismigayada marka la raaxo waxba raabkiisa iska bedelasan waba lagu adara haada huwa craabu taqdiiri waana noocii labaad labadaa noocba waxay ku saabsan yihiin kelmadda mucrabka alcraabu lafdi waxa shardiga inay kelmadu mucrab tahay alcraabu taqdiiri isaguna waa inu kelmadu mucrab tahay labadaasba mucrabka u qaybsan markii maala matn ajrumiya oo kale la dhiganayo alcraabu huwa taghyiiru awaakhir اlkelim lاkhtilaafi اlcawaamil hay addaakhilati calayha maxaa ku xiga lafdan aw taqdiiran halkaasu ku ishaareeya cutbajumhur lafdan waa icraabkii lafdigii aw taqdiirana waa icraabkii taqdiiri marka inta badan marka halkaa la maraya ardayda looma sharixi karo qofka bilowga ah lafdan u taqdiiran looma sharixi karo markuu halka soo gaara lafdan u taqdiiran u fahmaya raabka lafdiga iyo raabka taqdiiriga haddii markuu taqdiirigii dhigto in dib la yskaga dhagaa la dhaa xagga dambe aad ugu tegi doontaa kitaab afdana wa taqdiira icraabka saddexaad muxuu ahaa nooca saddexaad ee icraabku muxuu ahaa ala dhaa alicraabu almaxalliy alicraabu almaxalliy maaha kelmadda mucrabka isagu waxdeeda wuxuu badan yahay kelmadaha mabniga mabniga ama jumalka wax jumlooyinka la dhaa jumladaa la dhaa jumladaasi marka ficilka iyo faacilka la geeyo fii maxalli kadaa bay tahay jumladaasi marka mubtadaha iyo khabarka laysku geeyo jumladaasi fii maxali kada bay tahay asmaada mebniga lagu icraabaa ama jumlooyinka mebnigu u badan yahay alicraab almaxaliy sidaaynu soo maray idaa waqacat kalimatun mabniyatun bula idaa waqacat kalimatun mabniyatun في موضع من مواضع الرفع أو النصب أو الجر أو الجسم لا يتغير آخرها سو سامي وإنما يقال إنها مبنية على الفتح مبنية على الضم أو الفتح أو الكسر أو أو السكون بلا إعراب كلمة مبنية هي سيدة هؤلاء وكلا أما هذه أما هذا أما الذي أما من kelmadda mabniga ah icraabkeegu waa maxali fii maxali rafcin kelmaddaas waxay taallaa fii maxali rafcin waxay taallaa fii maxali nasbin waxay taallaa maxay fii maxali jar jaa hada wara'aytu hada wamarartu bihada jaa hada markaad tidhahdo waa fii maxali rafcin raأytu hada haadaadu waa fii maxali naصb marartu bihada markaad tirado waa fii maxali hada huwa اlcraab اlmaxali saddexdaa nooc bay carabiyadu u qaybsamaan duruusta soo socota culummadu labada sheekh raximahum اllahu tacaala ay dib ugu noqon doonaan ficilkii mudaaric laakiin marka hore waa inaad xasuusan tahay intaynu ka soo qaadanay ilaa hadda ficilka mudaaric waxaynu ka sheegnay waa inaad xasuusan tahay ficilka mudaaric ilaa hadda waxaynu ka sheegnay tiriya cadad ma laha bilowgaa laga soo bilaabay ficilka mudaaric nagala bilow in kelmadda loo qaybiya ismi iyo ficil iyo xaraf ficilku ku jira ficilka waa inaad tacriifisa guudaha oo aad sheegto muxuu yahay ficilku dabeedna ficilka taqsiimu lficli darsi la ydhaha bay soo qaadan imisuu kala baxaa ficilka maadi iyo mudaaric iyo amar halkaa maxaynu ku soo qaadan mudaarica mudaarica tacriifkiisa iyo xuruuftii mudaarica lagu bilaabaya ayaynu ku soo qaadan mar kale isla kitaabkii kooaad waxaynu ku soo qaadanay mudaaric inuu saddex nooc yahay marfuuc mansuub iyo majsuub waxyaabaha nasbiyaynu soo qaadanay an lan idankay waxa jasmiyaynu soo qaadanay lam laa'in iyo markuu marfuuc noqonay xaaladda marfuuc noqonay intaasiba waxay ku jireen kitaabkii kooaad haddaana wax ka tegin haddana mar kale ficilka mudaaric baynu qaybin muxuu qaybsami karaa saxiix iyo muxuu qaybsami karaa wuxuu qaybsami karaa صaxiix اlaakhir iyo iyo muctal اlaakhir yadhabu markaad tidhahdo waa صaxiix اlaakhir yarjuu markaad tidhahda ama yarmiina waa muctal اlaakhir mar kale haddana ku soo noqonnay ficilka mudaaric wuxuu qaybsami karaa laba qayb mabni iyo mucrab goormuu mabni noqda marka la xidhiidho nuunu niswa nuun tawkiid nuun nisba marka la xidha maxaa lagu binaya sukuun nuun tawkiid marka la xidha maxaa lagu binaya fatxa lagu binaya mabniya mucrab wixii labadaa ka soo harayna waa mucrab mucrab wey mar kalaynu ku soo noqonnay ficilka mutaar de kitaabkii koowaad iyo kii labaad baan dhedex ka jira inta jeeruu ficilkaasi marba la soo celinaya eege marba wax laga mar kalaynu ku soo noqonnay waa markii ficilka muctalul aakhirka mudaarica muctalul aakhirka laga hadlaya ee raabkiisa laga hadlaya halka xarakaadku ka aahiraan iyo wii lagu adaray wa ka aahira w lagu adaray somayna soo dhig alficl muaaric almuctal aar marka wade lsku soo geynaya maalinba in baad qaadanaysaa qofka waa sidii marx dawadii qofka buka la siinaya loo yaryaraynaya maalinba inbuu liqaya oo siibaya laakiin intii uu liqay waa inuu xasuusnaado waa inuu xasuusnaado sidii la sheegaya moogta si fiican usoo diyaarsan moogta intaad si fiican u calaliso u jilciso waa inaan eh, maarta eh, waxaa la ohan jiray kutubta qaarkood waa la calali waa maxay ahayd waa la afkaa la gelay waa la dhadhamiyaa kutubta qaarkood waa la dhadhamiyaa bis markaad dhadhamisa waa la iska dhigaa kuwa qaarkoodna waa la calaliyaa markaasaa la liqa kuwa qaarkoodna liqidda keligii kuma fille waa lasoo caliya caliyay cishada sidii xoolaha ma garanaysa xoolaha habeenkii wixii ay maanta cuneen soo celinaya dib haddana u calalinaya wuxuu kaaga baahayay mar kale inaad dib u calaliso oo dib u jilcisa moogta wixii aad calalisay aad jilcisay aad liqday mar kale intood soo celisa haddana mar labaad aad dib u jilciso kitaabkan sidaasaa loo galaya waa marba intii hore soo maray eh, ku noqoto mar kasta oo intii aad soo dhaaftay aad si fiican u hayso inta soo socotana way fududaanaysa insha allah tacaala sal اllah waslm ala sayidina mxamedi wala